bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda kontonaad oo suurati aala cimraan ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeena aayadii ugu dambeeyey mucjisadii ilaahay subxaanahu watacaala nebiyullaahi ciise uu siiyey oo nebiyullaahi ciise reer banu israa'iil oo ula yimiday ugana uu warramay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga soo waramay marka waxaa kamid aheeday in ilaahay subxaanahu watacaala uuna soo yiri casharkeena adi ugu dambeeyey nabiyullaahi muuse waxa nabiyullaahi ciisa waxa uu dhahay reer banu israa'iil anigu waxaan idinla imiday aayad ayaan idinla imiday oo tusaalaynaysa inaan run sheegaayo aayaddaasoo xagga rabbigiina ka ahaatay waxaana weeye waxaan suuraynayaa oon idiin suuraynayaa dhoobada xaggeeda shibir hay-adiisaa idinkaga suuraynayaa kolkaasaan afuufayaa hay-atu dhii hay-adaas oo markaasi waxa weeye ay ku dhaysaa markaasu wuxuu noqonayaa shibir duulaay ayuu noqonayaa idankii ilaahay ayuuna ku noqonayaa waxaan soo marnay inuu geedka khafaaska la yidhahdo kabaniga u sameeyey ee markaasi waxa weeye uu duulay ayagoo arkaaya shaygu markau duulana indhahooda markuu ka ciilo waa soo dhacayaa isagoo mayda si khalqiga ilaahay iyo midkaasi aysan isu shaabihin waan bogsiinaya ayuu dhahay nebiyulaahi ciisa midka agmaha indha la-aanta lala abuuray iyo midka baraska qaba ayaan bogsiinayaa waxaan noolaynayaa dadka dhintay ayaa idankii ilaahay ku soo noolaynaya ayuu dhahay waxaan idiin warramayaa waxaad cunaysaan iyo waxaad kaydaysanaysiin oo guryihiina aad ku kaydaysanaysaan arrintaasina waxa weeye aayad weeye oo idinka idin sugnaatay haddii aad tihiin ayuu dhahay dad rumaynaaya marka weli markaasi waxaynu dhexda ugaga jirnaa hadalladii reer binu israiil uu ku dhahayey waxa uu yidhi haddana waji'tukumaa yuu soo qadirayaa meeshaan waji'tukum waan idiin imid ayuu dhacay musaddiqan xaal aan kii u rumaynaaya limaa kii bayna yadaya hortayda ahaaday waji'tukum waan idiin imiday musaddiqan xaal anaa kii u rumaynaaya limaa kii bayna yadaya hortayda ahaaday oo min atawraati tawreed ah iyo waliyuxilla lakum inaan idiin xalaaleeyo ayaan idinla imiday bacda ladiikii barkiisa xurrima calaykum korkiina laga xarimay waxaan kaloon idinla imid ayuu dhahay nebiyulaahi ciisa uu reer binu israa'iil ku yidhi inaan idiin xalaaleeyo bacda ladiikii barkiisa xurrima calaykum korkiina laga xarimay markaas wuxuu u xalaaleeyey samagi malaygi iyo shimbirta wixii markaasi waxa weeye aan lahaynin ciddi markaasi ay wax ku qabsato waxaa kaloo la sheegay wax kasta dhamaantooda u xalaaliyaa layidhi haddana waxa uu yihi nabiyullaahi ciisa waji'tukumaan idinla imiday biaayatin aayad ayaan idinla imiday aayaddaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay waji'tukumaan idinla imiday biaayatin aayad oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay waa hadda uu soo celcelinaayo waxa weeye horta waa ta'siid iyo inuu ku bineeyo sida kan fattaqullaha alla ka cabsado dhahay fattaqullaha alla ka cabsada ilaahay subxaanau watacaala wuxuu idin faraya fartooma wuxuu idinka reebaana kahada wa adiicuuni anigana oo rasuulkiisa adeeca waxaan idin farayo ilaahay tawxiidkiisa daacadiisa in allaha alla ayuu dhahay nabiyulaahi ciise rabbii rabbigayga weeye wa rabbukum idinkana rabbigiina weeye alla subxaanau watacaala aniga rabbigaygii abuuray weeye wa rabbukum idinkana rabbigiina weeye tacbuduu allahaas caabuda haadaa midkakan aydin amraayane siraadun dariiq weeye dariiqaasoo mustaqiimun oo toosan haadaa midka kanune siraadun dariiq weeye dariiqaasoo mustaqiimun oo toosan diin oo qayima weeye oo ku qofki qabsadaa man tamasaka bihi faqad najaa weeye qofki qabsada uu koray waman xaada canhu qofki ka leexdana waqaca fi rida waxaa weye waxau ku dhacayaa naar ayuu ku dhacayaa waana ridaabayaa marka sidaas nabiyullaahi ciisa markuu ula hadlay hadalladaas wanaagsan way geeniyeen reer banu israa'iil mana aysan rumaynaa meesha ku jirto markii arrintaasi dhacday waxay markaasi damceen inay dilaan nabiyullaahi ciisa arrintaasaa marka ilaahay nooga warramaya subxaanahu wa tacaala alla markaa wuxuu yidhi falamaa goortii axabta uu kasay ciisa nabi ciise minhum reer banu israa'iil xaggooda uu ka kasay alkufra gaalnimada uu ka kasay waaraaduu qatlahu yaa ku jirta ay damceenna inay dilaan qaala wuxuu yidhi nabi ciise mankiibaa ansaari ii gargaaraaya yaa ii gargaaraaya oo markaasi waxa weeye man ansaarii mankiibaa ansaari ii gargaaraaya acwaanii weeye yaa ii gargaaraaya weeye ilallaahi baahiban xaal aan u tegaayo ilallaahi ilaahay maaragtay diinkiisa aan u tegaayo idaa si aan ugu gargaaro qaala wuxuu yihi mankiiba ansaari ii gargaaraya ayuu dhahay nabiyulaahi ciisa nimankaanu inay jiraan ayay markaasay isku raaceen arrintaasuu markaasuu isaguna ka fahmay markii uu fahmay ayaa waxa weeye hadalladatan uu leeyahay oo waxa uu dhahay mankeeda ansaari ii gargaaraya oo ilaahay daraaddiisa yaa iigu gargaaraya ayuu dhahay zaahidan isaga soo qadar xaal aan ahay kii tegaaya ilallaahi ay liansura diinallaahi ilaahay diinkiisa inaan u gargaaro xaal aan ahay kii u tegaayo u dhaqaaqaayo warkaas markuu yidhi waxaa u jawaabay nimankii kow rumeeyey oo asfiyadiisa ahaayo xawaariyiinta la dhihi jiray qaala alxawaariyuuna dha ilaahay kuwa cadcadaay waxay yidhaahdeen naxnu annagu ansaarullaahi ansaaru diinillaahi ilaahay diinkiisa kuwa u gargaaraaya ayaana qaala alxawaariyuuna xawaariyiintu waxay yidhaahdeenoo ilaahay kuwa maryaha addaynaya ah ama cadcaday naxnu annagu ansaarullaahi ilaahay diinkiisa kuwa u gargaara ayaanahay diinta ilaahay nusradeeda iyo gargaarkeeda annaga ayaa garab kugu siinaynaa ciise ay yidhaahdeen waxay ahaayeen nimankaana asfiyaahu ciisa nabi ciise dad oo u saafiyay ahaayeen waxay ahaayeen dadkii kow rumeeyey kuwa ugu horreeyey labaiyo tobanay ahaayeena la sheegay iyo way ka yaraan way ka badnaa ilaaha ku cilmi leh marka hadda xawaariyiinta meelxuur in laga soo qaatay oo dayaal dayaalka oo khaaliska la yihaahdo caddaan oo aan waxba ku darsanayna amase la yidhaahdo qataariinay ahaayeenoo maryaha ayay cadday jireen oo aad iyo aaday dharkooda u dhaqi jireen ay u nadiifin jireen labadaba markaasi waa la sheegaa weye nimankaa ilaaha ku cilmigay ninka ugu laba nimo u weyneed baa la yidhi nin la dhihi jira samcuun iyo nin la dhihi jira yacquuba u weynaaya la yidhi waxaa la sheegay nebiyullaahi ciisa nimankan haddii la yidhaahdo waxa ay ahaayeen waxaa la sheegay nabi ciise ayaa soo maraa layidhi ayagoo ugaarsanaya malay markaasu wuxuu dhahay masaxeeye khalqiga ilaahay waan ugaarsanaynaa meeshaad malayso ugaarsanaysiin waa sidii arrintaasay yidhaahdeen markaasu wuxuu dhahay dadka cibaadada ilaahay waan kusinaynaa oo dacwada ilaahay waan ku dhaqaaqaynaa waxaana shaqadatan ka soo tagow dhahay markaasu wuxuu yidhaha adigu yaa tahay markaasuu dhahay ruuxullah ahay markaasay waxay u yidhaahdeena la yidhi aayaddaadu maxay tahay waxaa la sheegaa la yidhi marka maalintaan oo dhan markay sabaabta badda ay ku fuurtaan wax u soo bixi jira ma jiraa layidhi ma laydama heli jirin aayaddeedu waxa wuu dhahay baddaan ma laysama aadan heli jirina ee hadda sabagada tuurta ayuu dhahay nin ayaga kamid ahaa sabaabtiisa badda ku tuuray markaasaa waxaa usoo baxaa la yidhi hal mar malay aad eh, aad u tiro badan oo eh, laba doomood buuxiyaa usoo bahaa lyidhi markaasay rumeeyeen baa lyidhi markaasay la socdeen meel alaale eh, meeshuu aado ayuu la aadi jireen baa lyidhi nimanka marka waxa weeye niman nabiyullaahi ciise wax ka arkay aayeen isla markaasina waxa weeye rumeeyey taariikhdooda warar fara badanaa culamaa usiira ay ka sheegaan intaas ayaansa maaragtay uga gaabinaynaa marka waxay yidhahdeen annaga ayaa ilaahay diinkiisa u gargaarayna aamanaa waana rumaynay yidhaahdeen bilaahi alla ayaanu rumaynay aamanaa bilaahi alla ayaanu rumaynay wasadka ka ciisa ka adigune biannaa anagu muslimuuna kuwa hogaansama inaan adiguna ka markhaati kac ilaahay yaana rumayn anagu inaan muwaxidiin nahane ka markhaati kacay yidhaahdeen warkooda ayagoo sii wataadana waxay yidhaahdeen rabbana yaa rabbanaa rabbigaynow aamanaa waanu rumaynay bimaa kii anzalta aad dejisay aamanaa waanu rumaynay bimakii anzalta aad dejisay oo injiila watabacna rasuula rasuulka ciise waanu raacnay faktubnaa ilaahu naqora yidhaahdeen maca shaahidiina kuwa markhaatiyaashaa micgoodan qor oo waxdaaniyada adiga kaaga markhaati kacay rasuulkaagana runta uga markhaati kacay waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow aamanaa waanu rumaynay bimakii anzalta aad dejisay injiilay ka wadaan watabacna rasuula rasuulka ciise waanu rumaynay faktubnaa na qoray yidhaahdeen lagu daro maca shaahidiina kuwa markhaatiyaasha ah, micigooda oo adiga waxdaaniyada kaaga markhaati kacay inaad alla keligiisa aad tahay rasuulkaagana runta uga markhaati kacay qaala tacaala isuu qadar ilaahay wuxuu yidhi wamakaruu way hagarsadeen kufaaru bani israa'iil weeye nabi ciise wamakar allaahu ayagana ilaahay waa hagarsado oo ku jaasiyey wallaahu allana khayrulmaasiriina inta wax hagarsata adigo khayra weeye oo markaasi jaasiyo makrigooda ku jaasiyo haddana waxaa weeye u ogaal badan dhagartii reer banu israa'iil ay ku sameeyeen nebiyullaahi ciisa ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga warramaya markaasna dhahay alla wamakaru way hagarsadeen kufaartii reer banu israa'iil nebiyullaahi ciise ayay dhagar ku sameeyeen maxaa yeele waxay u wakiisheen qof dila oo qafkeedu ku dila ayay u wakiisheen baa la yidhiyo nimay ina hubeeyeena waxay yidhaahdeen soo dil ceesoo si qarsoodiyo ku dil weye maxaa yeela waxaa la sheegay inay markaasi inay sawireen ay yidhaahdeen waa inaan ciise dilnaa saan hore kusoo marnay kolkaasna sida lagu dilaayo waxaa laga dhigay nin ayaa markaasi loo xil saaroo la yidhi adiga ayaa dilaysa arrintaasaa ilaahay nooga warramaya wamakar allaahu ayagana ilaahay yaa makrigooda ku jaasiyey ilaahay maakir maahan oo makrigaa ka nasahan yahay ee mushaakala iyo muqaabala ayaa loo sheegay ilaahay waxau subxaana watacaala uu ku jaasiyo mafrigoodii ahay waxaa kamid aheed in ilaahay ninkii maaragtay soo dilay nabiyullaahi ciisa ayaa ciise shukrigiisii lagu raayay ciisaa loo ofeysiiyey kolka waxaa weeye nabi ciise ilaahay subxaana watacaala ayaa rafciye sida noo imaan doonta oo markaasi guriga uu ku jiray ayaa kor ilaahayna ka furay ayaa samada loo rafciyey ninkiina waxaa weli waxaa lagu riday nabiyullaahi ciise shabihiisaa lagu reeyey gurigi markau galay oo ciise soo waayey asagana ciisihii loo ofeysiiyey ayuu soo baxay markuu soo baxay waxay isiraadeen ciisoo baxsanaayo weye ha la dilo markaasaa isagin la dilay wamakarallahu saas weeye markaas wallaahu allahu dha ilaahay khayrulmaasiriina inta markaasi maasiriinta inta waxa weeye wax hagarsata u khayra weeye aclamuhum bihi weeye ilaahay mid baarata uu ogaal badan weeye laakiin makriga waxaa laga soo wadhanayo xaqiiqadiisa ilaahay maaragtay lama dhahayo laakiin waxa weeye waxaa loo sheegay lilmuqaabala walmushaakara weeye kii ayagu ay sameeyana muqaabal ooga dhigay waxaa la weriyey markay dilkiisa isu soo aruursadeen oo isoo aruureen say jibriil ayaa nebiyullaahi ciise u yimiday guriga markaasi saqafkiisa koro ayuu meel ka furay markaasuu meeshaasuu ka bixiyey markaas waxau amraan layidhi boqorkii reer yahuudeed nin markaasi waxa weeye la dhihi jiray dakyanuus inuu markaas u gala ciise oo soo dilo markii oo u galay ayuu waayaa layidhi markaasuu soo baxay ayadoo shubhigii nabi ciise lagu rido saa uruus reebnay markay arkeenay waxay yidhaahdeen waa ciise oo baxsanaayo markaasay ninkii dileen markay ninkii dileen ayaa ciise la fatasaa la waayey markaasay waxay yidhaahdeen ninkaanu haddii uu ciise yahay aawa annaga ninkeen haddiise ninkaanu ninkeenu yahay ciise aaway dhexdeedu waa markaas isqaqabsi waaweyn xataa heeray isdagaalanay gaartaa la arrinta ilaahay cidduu badbaadinaayo cid wax yeeli karaysaa ma jirto wadkur xusayba ilaahay saydka maxamedka id wakti qaalallahu ilaahay uu yidhi yaa ciisaa ciisow inii anigu mutawafiika waan ku oobsanayaa waraaficuka waan ku kor yeelayaa ilaya xaggayga ayaan kuu kor yeelayaa wa mudahiruka waan kaa fogeynayaa min alladiina kuwa xaggooda kafaruu kufiyey wajaacilu ladiina kuuna waxaan ka yeelayaa ittabacuuka ku raacay fowqa ladiina kuwa kuwa ka sarreeya kafaruu kufriyey ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada yoomkeeda intii laga gaaraayo uma bacdiyeeda ilaya aniga xaggeyga ayaa marjicukum muqudkiina aaday faaxkumu waan xugminayaa baynakum dhexdiinna fii maa kii kuntum ad fiihi maaga takhtalifuuna kuwa isku khilaafa waa amrudiinkaas ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabayo wersaca sayidka maxamedka ummadaada u sheeg nabiyullaahi ciise markii la rafcinaayey ilaahay wixii uu ku dhacay oo waxyigahay ayaa ilaahay subxaana watacaala noo sheegayaa marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala id wakti xutowdha ilaahay qaala allaahu ilaahay uu yidhi yaa ciise ciisow inii anigu mutawasiika hadda tawasiga meesha tan macnaha ee uu yahay amase macnaha tawafigaas loola jeedo mufasiriintu way isku khilaafeen qaar waxay yidhahdeen tawafiga kan waxaa loola jeedaa muballiquka alamala weeye waan ku gaasiinaynaa amal yadadiil ayaanu ku gaasiinaynaa oo waxa weeye masalanba inaad cumrigaaga aad gaartid tamaamkiisa weeye mana dhimanaysid axad dilkiisa ku dhiman bal ilaahay xaggiisaaad ka dhimanaysaa axad kugu tagoy maayo geerida culimada qaar waxay ku fasireen tawafigan waxaa laga wadaa nawmaa laga wadaa oo nebiyullaahi ciise samada ayaa loo qaaday isagoo hurdaaya wax markaasi insicaaja kuma aysan dhicinoo argagaxaa la yidhi qaar waxa weeye macnuhu waanku dilayaa mumiitu ka weeye qaabinun li ruuxi ka weeye ruuxaaga ayaan qibloonayaa marka hadda ina dee nebiyullaahi ciise adduunyada isagoo jooga ruuxiisa la qiblooday sooma arweyn taas markaas waa midda ugu liidata weeye marka hadda saas ayaa markaasaa la leeyahay oo hadda markii la yidhaahdo mumiitu kadaas xataa laftirkeedu ma keenayso waa maaragtay waa dhimanaysaa qaban rafci weye intaan samada lagu koriyaa dhimanaysaa maxaa yeele waxay leeyahay owdaanu ma keenayso tartiib iyo tacqiim midna keeni mayso waxaa meesha marka ku jiraa la yidhi taqdiim iyo ta'khiir oo macnaha waxaa laga wadaa inii raaficuka inii anigu raaficuka waan ku kor yeelayaa ilaya xaggayaan kuu kor yeelayaa samada ayaan kuu kor yeelayaa wa mutawafiika layidhaha markaas kabacdaan ku odsanaya bacda dalik weye saas markaasi in lagu taas lafteedae warkaas ugu dambeeya saas in lagu ta'wiiliyo ku fiican yahay qasadka laga leeyahay arrintaana in loo bisaareeyo weye nabiyullaahi ciise inuu yahuudka koraayo ilaahay subxaanau watacaala samada u rafcinaayo ambiyada waxaa la yidhi oo la amray dagaalka waa laga dhowray dilkaa la yidhi nabiyullaahi ciise khaas ku mahan baa la yidhi laakiin nabigii aan la farin dagaal la farin wax maanic ma ah lahaa la yidhi kufaartu inay dilaan maxaa yeele ayaga sabaraa la amray sida nabiyullaahi zakariye iyo markaasi yaxye ka dhacdoo kalentood ilan ayaga waa la dilay marka aayadda sidaasaa lagu macnaynayaa inii anigu mutawafiika mutawaffiika maaragtaya mubaliquka alamala weeye amal ayaan ku gaarsiinayaa saas lagu fasiro weeye ee tawafigii hadda markaasi geerida ahay markaasi aayadda macnaheedu ma noqonayaan haddii la yidhaahdo weydaanu tartiib iyo tacqiir keeni maysane aayadda sideedaa lagu daynayaa oo meesha taakhiir iyo taqdiimaa jira haddii la yidhaahdana waxka u yidho taasoo kale uma baana oo waxa weeye webtir xusawdha ilaahay id waati qaalallaahu alla uu dhahay yaa ciisaa ciisow inii anigu raaficuka midku kor yeelaya yaan ahay adduunyaankaa kor yeelayaa min kayri mowtin weeye wa mutawasiika midka oobsanaya ayaan ahay oo markii lagu rafiyo kabacdi ayaa lagu oobsanayaa weeye hadda oobsigiisa seeda wakti dhow ma ahan wa mudahiruka waan kaa dheeraynayaa min aladiina kuwa xaggooda kafaru kufriyey haddii kalentoo tawasigaa markaasi inii anigu mutawasiika waxaan ku gaarsiinayaa mutawasiika ay muballiguka alamala jidadiil ayaan ku gaarsiinayaa ama mutawasiilka waan ku oodsanayaa oo markaasi noomka lagu daayo maxaa yeele hadda tawafi oo nooma waa soo arooray qur-aanko ilahi wuxuu yidhi allahu yatawafa alanfusa xiina mawtihaa walatii lam tamut fii manaamiha ayuu ilaahay ilaahay maqyaalka waa oodsanayaa allahu yatawafa alanfusa fii manaamiha oo markaasi hurdada markaasi xasaaska ku tegaaya tawafiyaa ilaahay ka cabiray taasna sideeda waa loo dayn karaa ha layidhi oo markaasi noomaa lagu waday wa mudahiruka waan kaa dheeraynayaa min aladiina kuwa xaggooda kafaruu kufriyey wa ladiina kuwana waxaan ka yeelayaa ittabacuuka ku raacay kuwa nabinimadaada rumeeyey oo muslimiin iyo nasaaraba leh ilaa yowma alqiyaamati xataa ku jirta fawqa aladiina kuwa kuwa ka sarreeya kafaruu kufiyey xujada iyo sababta uga sarreeyaan ilaa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeemsi laga gaaraayo suma bacdiyeeda ilaya aniga xaggeyga ayaa marjicukum muqudkiina aaday oo maalinta qiyaamo maxkamadaydaa la imaanayaa faaxkumu waan xugminayaa baynakum dhexdiina fii maa sharci yaan ku xugminayaa kuntum ad ahaateen fihi maaga takhtalifuuna kuwa isku khilaafo oo amrudiinkaasa ah. qof walba qiyaamo markuu tago camalkii adduunyadan uu kusoo sameeyey shar iyo khayr ayaa lagu jaasinayaa dadkina markaasi waxay noqonayaan laba qaybooday noqonaan ilaahay noo sheegayaa alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala faama aladiina kuwa kafaruu kufriyey fawacadibuhum waan cadaabayaa hawdha ilaahay faama aladiina kuwa kafaruu kufriyow dhahay alleh fa ucadibuhum waan cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan oo daran fi dunyaa addunyada ayaan ku cadaabayaa waxaa weeye kuwa kufaartaa ilaahay wuxuu leeyahay aakhiro la sugi maayo faama aladiina kuwa kafaruu kufriyow dhahay alleh fa ucadibuhum waan cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan oo daran fi dunyaa addunyada dhexeeda waxaa ku dhacaya qabrigaa ku dhacayo sabyigaa ku dhacayo difigaa ku dhacaysa intaas hadduu ku dhara ilaahay subxaanau watacaala si kale ayuu cadaabaya oo cadaab addunya laga maarmaan weeye in kufaarta ilaahay u cadaabo wal si ow ilaahay aakhirana waan ku cadaabayaaho aakhirana naar ayay gelayaan wamaa lahu mana u sugnaanin buudha ilaahay kuwaas min naasiriina kuwa gargaara oo cadaabka ilaahay ka koriya uma sugnaanin buudha ilaahay wamaa lahum uma sugnaanin kuwaas owdha ilaahay min naasiriina kuwa gargaara uma sugnaanin buu buudha ilaahay waana aladiina kuwa ayuu dha ilaahay aamanuu rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban sanuwafiihim waanu u oofinaynaa ujuurahum ajriyaashooda waanu u oofinaynaa wallaahu allana laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta ahu dha ilaahay qaybsi labaadoo mu'miniinta eedna ah alla wuxuu yidhi waama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban iimaan iyo camal saalix ma kala harayaan fanuwafihim amase fayuwafihim qiraana waa jirtaa alla waa u oofinayaa ujuurahum ajriyaashooda camalkoodii sawowgiisii ayaa loo oofinayaa wallaahu allana ayuudha ilaahay laa yuxibu ma jecla aaalimiina kuwa aalimiinta ilaahay ma jecla waxay kamid tahay min iqaamati daahiri maqaam almudmar ilaahay ma jecla qofkii la yidhaahdo alla waa ciqaabayaa weeye qofki ilaahay waa jecel yaha la yidhaahdana alla waa janaynayaa macnuhu saas weeye waxaa la weriyey nebiyullaahi ciise ilaahay subxaana watacaala wuxuu usoo diray daruur ayuu usoo diray daruur ayaa alla usoo diray subxaana watacaala markii la rafcinaayey daruurta ayaa markaasaa qaadaa layidhi daruurtii markay sii qaadaysay ayaa waxaa ku dhigayaa layidhi hooyadiis maryamo binti cimraan markaasay oydaa layidhi kolkaasuu wuxuu dhahay ina alqiyaamata tajmacunaa ayuu dhahay hooyay qiyaamada ayaana kulminaysa ee iska kaydaayu dhahay habeenkaas markaas habeen sharaf badanay eeday meesha markaasi laga qaadayna baytalmaqdisay eeday waxaana uu jiray aa layidhi soddon iyo saddex sano inkastoo waxa weeye taaskraaf uu ku jiro intaas uu waxa weeye waa ka yaray layidha laakiin sida raajixa waa soddon iyo saddex sano jira layidhi nabiyullaahi ciise waxaa la yidhi hooyadiisa isaga ba'digiisa markii la rafciyo waxay nooleedaa lix sanay nooleedaa layidhi xadiisu saxiixayn waxaa soo arooray inuu dhahay rasuulku calayhi salaatusalaam inahu yanzilu qurba saacati xadiisaa saas ahay macnihiisu wuxuu soo degayaa qiyaamada markay dhowaato ayuu soo degayaa wayaxkumu bishariicati nabiyina muxamed sala allahu alayh wasalama nabigeena calayhi salaatusalaam shareecadiisa ayuuna wax ku xugminayaa ee hadda waxaa weeye injiil dib ugula soo laaban maayo waxa uu dilayaa wayaqtulu dajaala dajaalka ayuu dilayaa iyo walkhinziira doofaarka wayasiru saliiba macatabka ama waxa weeye kiribtagane waa jejebinayaa iyo wixii wataba waa baabi'inayaa wayalacu jizyata jisyada ayuu maaragtay waa dejinayaahoo jisyada layska qaadaayo oo markaasi canshuurtaana waa dejinayaa xadiidkana muslimka kiisa ayaa waxa uu ahay inahu yanfusu sabca siniina nabiyullaahi ciisa adduunyadan markuu ku soo laabto waxa uu ku nagaanayaa todoba sana ayuu ku nagaanayaa xadiis kaleo cinda abi daawuud adagaalisina wuxuu ahay afartan sano ayuu nagaanayaa laakiin waxaa laysugu geynayaa waxaa weeye afartanka sano cumrigiisii horo iyo midkan dambe adduunka markugu soo laabto markii laysku daray afartan noqonaysaa maxaa yeele waxaanu soo marnay soddon iyo saddex sano isagoo jira in ilaahay uu subxaana watacaala samada u rafciyo samada u kor yeelay hadda soddon iyo saddex sano marka ugu daro todoba sano saasay afartanka ku tahay ee hadda labada xadiis iska hor imaan maayaan saasaa marka laysugu geynayaa dadka muslimiinta aho ummatu maxamedka ayaa ku dukanaya nebiyulaahi ciisa marka sidaas ayaa nebiyulaahi ciise ilaahay subxaanau watacaala adowgii doonaayey makriga iyo dhaganta ku haayey ayaa ilaahay subxaanau watacaala ugaga badbaadiyey oo ilaahay subxaanau watacaala u koriyey marka hadda sidaasaa nebiyulaahi ciise uu ku badbaaday rabbiga subxaanau watacaala abuurtane oo ku badbaadiyey ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanau watacaala wa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban fa yuwafiihim alla waa u oofinaya ama fa nuwafiihim waan u oofinaynaa hawdha ilaahay ujuurahum ajiryaashoodaw dha ilaahay ajiryaashooda waan u oofinaynaa hawdha ilaahay wallaahu allana laa yuxibu ma jecla aaalimiina kuwa aalimiinta ilaahay ma jeclo alla subxaanau watacaala aalimiinta waa ciqaabayaa ilahay wuxu yuri subxaana watacaala dalika kaas lasoo sheego wl ilaahay waxa weye min amri ciisa weeye waxaa hadda laga soo warramay nabiyullaahi ciise amuurihiisi qisadii ku tacalluqaysay ayaa laga soo waramay mushaaru ileyhi marka wuxuu noqonayaa kaas ayuu noqonayaa alla marka waxa yihi subxaana wa tacaala daalika kaasow dha ilaahay daalika almadkuuru weeye kaas lasoo sheegay oo min amri ciisa nabi ciise amarkiisa kamid mid ah nadluuhu waanu ku qisoonaynaa calayka korkaaga sayidka maxamed ahow min alaayaati aayadaha xaal uu kamid yahay dha ilaahay aayaddan ilaahay subxaanau watacaala waxa uu ku sugayaa rasuulkeenna calayhi salatsalaam rasuulnimadiisa in ilaahay subxaanau watacaala nabigeena uu ogaayey ogeysiiyey waxyaabihii dhacay qadiimu zamaan dhacay taasina waxay ka caddaynaysaa risaalada rasuulkeenna calayhi salaatsalaam xaqnimadeeda ayay caddaynaysaa maxaa yeele shaygaas wax la ogaan kara maahan cid taariikhaysaa uma jirto wax walba ilaahay yaa taariikhiyey subxaana watacaala oo kitaabka qur-aanka ku soo aruuriyey alla marka waxa weye daalika kaas soo sheegay oo nabi ciise amarkiisa nadluuhu waanu ku qisoonaynaa alayka korkaaga saydka maxamed kaahow min al aayaati aayadaha xaal uu kamid mid yahowdh ilaahay nadluuhudaa ta'da ku jirta ayaa laga xaalaynayaa wa dikri dikriga xaal uu kamid mid yahowdh ilaahay dikriga alxakiimi almuxkami oo la sugay wa dikriyow dh ilaahay dikriga xaal uu kamid yahay alxakiimi almuxkam oo la sugay dikrigan xakiimkaahu waa qur qur'aanka weeye qur-aanka ayaa loola jeedaa wa dha ilaahay dikriga xaal uu kamid yahay dikriga alxakiimi almuxkami oo la sugayow dha ilaahay kaas ayaanu korkaaga ku garsoonaynaa oonu kuu sheegaynaa sidaasaa marka rasuulkeena calayhi salatusalaam wax walba oo markaasi koonkan ka dhacay ayaa ilaahay uga caddeeyey taasaa waxay caddaysa markaas risaaladiisu xaq inay tahay oo ay sugan tahay annagana cilmigaas ayaa ilaahayna soo gaarsiiyey oo nabigeena ilaahay loogu soo dhiibay marka waxa weeye faa'iidada weyn oo markaasi wax walba lagu ogaanayo sidaas ayaa maaragtay ah, qur-aanka loogaga helayaa casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu acuudu billaahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamadin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin أجمعين ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shayئan walaa yatakida bacdunaa bacda arbaaban min duuni illah fain tawallow faqulu ishaduu biannaa muslimuun yaa ahla alkitaabi lima tuxaajuuna fii ibraahiima wamaa unzilat altawraatu walinjiilu ila min bacdihi afalaa tacqiluun haa antum haaulaa'i xaajadtum fiima lakum bihi cilmun falima tuxaajuuna fiima laysa lakum bihi cilmun wallahu yaclamu antum laa taclamuun bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda qonton iyo sideedaad oo suuratu aal cimraan ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay dadka markii laga soo warramay oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi kuwa kufriyey waan cadaabayaa cadaab shadiida ayuu dha ilaahay adduunyada iyo aakhirada ayaan ku cadaabayaa wax u gargaarna uma sugnaanin ayuu dhah ilaahay subxaanahu watacaala kuwa mu'miniinta oo camalka saalixa camal falane ujuurtooda waan u oofinaa how dha ilaahay oo alla subxaanahu watacaala ayaa ujuurtooda u oofinaya ilaahayna dhaalimiinta ma jecla oo alla subxaanahu watacaala waa ciqaabayaa waxaynu markaas ku soo jirnay rafcintii nebiyullaahi ciisa la rafcinaayey sida ay u dhacday ayaa casharkeenna hore uyu ahay weli marka waxaynu ku dhex jirnaa qisadii nebiyullaahi ciisa oo markaasi wax yar aynooga harsan yihiin alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala daalika kaas lasoo soo sheegow dha ilaahay daalika almadkuuru min amri ciisa weeye kaas lasoo sheegay oo nebiyullaahi ciise amarkiisa ka mid ahow dha ilaahay nadluuhu waanu qisoonaynaa aleyka korkaaga ayaanu ku qisoonaynaa saydka maxamedka ahow min al aayaati aayadaha xaal uu ka mid yahay iyo wa dikri dikrigiyow dha ilaahay alxakiimi almuxkami oo la sugay waxaa ilaahi subxaana watacaala nooga soo waramay qasadii nebiyullaahi ciisa ugu dambaysna hadda waxaynu joognay markii la rafciyey oo ilaahay subxaanahu watacaala cadowgii kufaarta ahayey reer banu israa'iil uu ka badbaadiyey meeshaan marka ilaahay subxaanau watacaala wuxuu la khidaabayaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo alla uu sugayaa subxaanau watacaala risaaladiisu inay xaq tahay waxyaabaha uu ka khabraayo oo akhbaartii umamul maadiina ka mida sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay u waxyeynaayo ayaa ilaahay nooga warramayaa ayadoo markaasi alla uu sugaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu xaq inay tahay ilaahay isagoo sugaayo markaasuu dha ilaahay daalika kaasow dha ilaahay oo amarka nabiyullaahi ciise lagaaga soo warramo ah nadluuhu waanu akhrinaynaa bimacnaa naqusuu waanu ku qisoonaynaa calayh korkaaga sayka maxamedka ahow min al aayaati aayadaha xaal uu ka mid yaha weeye waxaa laga xaalaynayaa nadluuhudaas maaragtay lamiirka ku jira ayaa laga xaalaynayaa wa dikri dikriga xaal uu ka mid yahay dha ilaahay alxakiima almuxkami oo la sugay dikriga xakiimkaahuna waa qur-aanka weeye ina masala ciisa ciise masalkiisaw dha ilaahay shaaniga nabiyullaahi ciise oo qariibkaa cindallaahi ilaahay agtiisana ugu masala ka masali aadama aadam masalkiisu waa la too ayuu dha ilaahay khalaqahu alla waa abuuray aadamow dha ilaahay min turaabin dhoobo ayaa ilaahay ka abuuray uma bacdiyeeda qaala lahu ilaahay wuxuu dhahay aadam kun ahaw bashar ahaw fayakuunu ay fakaana waana ahaadow dha ilaahay ayadan hadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa winijeelkeedu u ahay sidaba waxa weeye aayadihii suuradda bilowgeeda ahay suuratu aal cimraan ilaa maaragtay aayado fara badan ay ugaga warramayeen raddi la radinaayo nimankii oo wafdigaayo nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam oo nasaara najraan ahay ayaa weli maaragtay aayadihii lagu radinaayay socdaan marka sawnijiilka aayadaana wuxuu ahay baa la yidhi wafdigii nasaara najraan oo nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam ayaa rasuulka waxay ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam naraaka tasubu saaxibana maxamedow waxaanu ku arkaynaa inaad saaxibkayna nabi ciise aad caayeyso markaasuu nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi wiilo waxay yidhaahdeen waxaad sheeganaysaa inuu cabdullaahi uu yahay ah, waxay yidhaahdeen saaxibkayna ayaad caayeysaa rasuulku markaas wuxuu dhahay yaa wahay saaxibkiini markaasay waxay yidhahdeen waa ciise waxaadna sheeganaysaa inuu addoon ilaahay uu yahay waxay u diidaa markaasi addoonnimadaas markaasuu rasuulku idu yuri calayhi salaatu wasalaam ajal inahu cabdullah inahu cabdullaahi wa rasuuluh waxa weeye waa addoon ilaahay waana rasuul ilaahay markaase waxay yidhahdeen fahal lahu masalun min alkhalqi way yidhahdeen wax markaasi masala ma leeyahay oo khalqiga ilaahay ugu masala wax isagoo kale ah ma jira oo waxa weeye isaga khuliqa min kayri abin aabba ah, la aantiisa ayaa la abuuray ee wax noocaasoo kale miyaa jira yidhaahdeen markaas aayaddaanaa soo degtay oo ilaahay uu ku caddaynaayo masal kiisa ka qariibsan mid iskale inuu jiro markaasuu alla uu yidhi ina masala ciisaa ciise masalkiisowna ilaahay sha'nigiisa qariibka oo cindallaahi ilaahay agtiisa uu masal ah ka masali aadama aadam masalkiisa waa la koob shacniga wuxuu kala mid yahay xagga abuurka oo aabbala-aanta ah la abuuray nebiyullaahi aadam ayuu kala mid yahay marka waxaa la yidhaahdaa min tashbiihi lgariib bilakrab waxay ka mid tahay amtiladaanu shay qariiba oo la shabaho oo shay ka qariibsan lagu shabaho maxaa yeela sidaas ayaa xujada goy ogaa la yidhi qofku markuu waxaa weeye shay gariiba uu su'aalo oo waxaas wax lamida miyaa jira uu yidhaahdo wax ka qariibsan markii loogu miisaaliyo waa aamusayaa naftiisana way ku degdegaysaa marka hadda nabiyullaahi aadam waase sii qariibsan yahay maxaa yeele isaga hooyo iyo aabbala'aan ayaa la abuuray ciisese waxaa weeye hooyo waa lahay markaasuu alla wuxuu yihi khalaqahu alla waa abuuray aadam min turaabin turaab xaggeeda ayuu ka abuuray uma bacdiyeeda qaala lahu ilaahay wuxuu u dhahay kun ahaw ayuu dhahay basaru bashar ahaw bani eh, oo aadama ah kun ahaw bakar ahaw ayaa la yidhi fa yakuunu ay fa kaana wey macneed waana ahaaday ilaahay wuxuu dhahay ahaw basar hadda marka waxa weeye saacaddaas la abuuraayo in ilaahay subxaanau watacaala markaas basar ahaw u dhahayo macnuhu maanaa layidhi waxaa la leeyahay ilaahay subxaanau watacaala iraadadiisa ayaa waxay ku tacalluqdaa yidhi waxa ilaahay subxaanau watacaala horay uu u qadaray ayuu ku tacalluqday markaas sidaas ayuu ku ahaaday ee ilaahay subxaanau watacaala amarkiisu waxa weeye xaajis maahan marka nabiyullaahi ciisana waa sidaasoo kale ayaa la leeyahay oo allah waxau dhahay kun min kayri abin fakaana weeye ciisaa waxaa leeyihi ciisow ahaw aabba la'aan asaguna sidaasuu ahaaday alxaqu xaqiyow dhah ilaahi subxaana watacaala min rabbika rabbigaaga ayuu ka ahaaday falaa takun ha ahaanin saydka maxamedka ahow ayuu dhah ilaahay min almunkariina kuwa shakiya mid ka mid ah ha ahaanin hadda alxaqudan in khabar laga dhigo mubtadihiina lasoo qadaro oo la yidhaahdo amru ciisa nabi ciise amarkiisu alxaqu mid xaqa weeye oo alxaqudaas lagu khabro way banaantaa layidhi in alxaqugan la mubtadeeyo oo midna dadka jaaru mas-uulkaana lagu khabrana way banaanta sida la doono marka ayaa la yeeri karaa laakiin hadda jalaaleynku wuxuu ishaarayaa in waxa weeye alxaqu ay khabar tahay mubtadihiina uu maxduuf yahay alxaqu xaqi ayuu dhah ilaahi subxaana watacaala amarka amru ciisa nabiyullaahi ciise amarkiisu alxaqu mid xaqa weeye oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku leeyahay waxyaabaha ilaahay soo gasooday oo kitaabkiisa uu kuugu sheegay oo amarka nabiyullaahi ciisa waa mid xaqa oo ilaahay xaggiisa ka yimiday falaa takun ha ahaanin buu dhah ilahay saydka maxamedka ahow min almumtariina kuwa shakiya mid ka mid ah ha ahaanin khidaabkan hadda waa nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin muraadku waxaa weeye nabiga ummadiisa waaye maxaa yeele rasuulkeena calayhi wasalaam wax ilaahay ka yimida ma shakinaayo oo rasuulku calayhi wasalaam macsuum weeye ilaahay subxaana watacaala ayaa wax kastoo xumaana sakiiro iyo kabiirado ilaahay yaa ka dhowray waxay la macno tahay lain asrafta layaxbadanna camaluka haddaad shariig yeesho camalkaagu waa burayaa marka hadda waxaa weeye muraadku waa kayrkiisa laakiin khidaabka ayaa qur-aanka qr khidaabkiisa ayaa sida bada nabiga alayh salaatu salaam ku jihaysta ilahay wuxuu ihi subxaana watacaala faman ruuxii xaajaka kula doodow dha ilaahay fiihi ay fii sha'ni ciisa nabi ciise sha'nigiisa kugula doodo min bacdi maa fii gadaashiisow dha ilaahay jaa'aka kuu yimidow dha ilaahay oo min alcilmi cilmi ah oo amarkiisa aad ku cilmi lahaatay faqul waxaa u tidhaahdaa tacaalow kaalaya kaalaya u dheh nadcu aanu u yeernay adnaa anaa ilmahayna iyo wa abna'akum ilmihiinna iyo wa nisaa'ana haweenkayna iyo wa nisaa'akum haweenkiinna iyo wa anfusana naftayna iyo wa anfusakum naftiina oo aanu intaas soo kulmine suma bacdeeye nabtahil aan tallarucno oo du-a aanu ku tallarucno fa najcal aanu yeelna lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa naxariista alla oo layska dheereeyo calalkaadiyiina kuwa doonta sheegaayo ilaahay wuxu yidhi subxaanau wa rasuulkiisa uu ku dhahay faman ruuxii xaajaka kula doodow dha ilaahay sayidka maxamed kahow jaadaraka min annasaara wey ruuxii kula dooda oo nasaara ah fii lisaaniga nebiyullaahi ciise kugula dooda oo waxa uusan ahayn nebiyullaahi ciise ka sheega min bacdi maa maakii gadaashiisaw dha ilaahay jaa-aka kuu yimiday oo min alcilmi cilmi ahow dha ilaahay oo amarkiisa aad ku cilmi lahaatay faqul waxaa u tiri ahow dha ilaahay tacaalow kaalay ow dha isu kaanyo keena nadcu aanu u yeerne abnaaanaa ilmahayna abnaaanaa waxa weeye ilmaha loola jeeda wiilalkaasa ma ahan iyo wa abnaa'akum ilmihiina iyo wa nisaa'anaa haweenkayna iyo wa nisaa'akum haweenkiina iyo wa anfusanaa naftayna iyo wa anfusakum naftiina oo aanu soo kulminay oo waxa weeye carruurteena ayaanu u yeeraynaa iyo carruurtiinna haweenkayna iyo haweenkiina naftayna iyo naftiina waanu soo kulminaynaa mida bacdeeda naftayna waanu tallarucaynaa oo ducada ayaan ilaahay subxaana wa tacaala ku baryaynaa fanajcal waxaanu yeelaynaa lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa naxariista alle oo laga dheeraado cala alkaadibiina kuwa beenta sheegaaya oo masalanba waxa weeye in maaragtay aan u dhahno allaahuma alcan ilkaadiba ilaahw lacnad fii shani ciisa alkaadiba fii shani ciisa nabiyullaahi ciisa shanigiisa qofka ka been sheegaayo sidaas inaan nidhaahdo weeye marka hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waa sameeyaa yidhi wuxuu u yeedhaa layidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii ay u yimaadeen nimankii wafdiga ahay oo nasaare najraan ayagoo sha'niga nebiyullaahi ciise kula doodaaya ayaa nabigeenna calayhi salatu wasalaam uu u yeedhaa layidhi markaase waxay yidhaahdeen noo kaadiyay yidhaahdeen arrinteenna waanu kasoo fiirsanaynaahe kabacdi ayaana ku imaahaynaahe markaas ayaa nin uga caqli badnaay ayuu wuxuu dhahay baa layidhi war waad ogtihiin ninkaa nebinimadiisa waad ogtihiin waannahu maa baahala qowmu nabiyan ilaa halakuu ayuu dhahay roon ma jiraan ayuu dhahay oo nabi la habaartama ilaa ay la habaartamaan way halaagsamayaan dhahay ninkaan iska daaya ayuu yidhi oo iska wadaaca oo ka taga weye iskana gadooma ninkaan haddii aanu la la habaarsanno waanu halaagsamaynaa marka waxaa la yidhi markuu sidaas ninkaasu dhahay rasuulka calayhi salaatu salaam ay u yimaadeen la yidhi isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam soo baxay oo wata xasan iyo xuseen iyo faadimo iyo sayid cali isagoo wata rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadhiisi iyo maaragtay labadeerigii iyo maaragtay saygeedi sayidinaa cali ibnu abi qaalib karamallahu wejho isagoo wata markaasuu nabigu waxau ku dhahay haddii waxaa weeye aan habaaro iga aamiiniya marka nimankii waa u yimaadeen rasuulka calayhi salatu wasalaam waxay diideen baa la yidhi inay markaasi ay la habaarsamaan suux ayayna la galeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam biji ay kula sulxaayaan waana xadiisaa soo arooray aroorayo abuu naciim uu weriyey waxaa kaloo laga wariyey cabdullaahi ibnu cabbaas waxau dhahay low kharaja aladiina kuwii hadday soo bixi lahaayeen oo yubaahiluuna rasuulka la habaarsamaayey la rajacuu laa yajiduuna maalan walaa ahlan way laaba lahaayeen ayagoo maal iyo ahalba waxay u tagaan la arago ilaahay wuxuuda dhan uu halaagay waxaa kaloo la wariyey nabigeenu uu yihi calayhi salaatu wasalaam low kharajuu laxtaraquu hadday soo bixi lahaayeen way wada guba lahaayeen laakiin arrintaas waxa weeye cilmigii ay u lahaayeen ayay markaasi ugaga fakadeen ilaahay subxaanau watacaala wuxuu yidhi ina haadaa midkaanow dha ilaahay lasoo sheegay lahuwa isagu ayuu dha ilaahay alqasasu qisooyin weeye alxaqu oo xaqa lahuwa alqasasu lahuwa alkhabar weeye lahuwa kaasu alqasasu khabar weeye alxaqu oo xaqa arrimaha nebiyullaahi ciise laga soo oo laga sheegay oo ilaahay uu ka soo waramay iyo arrinta nabiga calayhi salaatu wasalaam u waxyeegey oo nimankaa inuu la habaarsamo ah arrinkaasoo dhan ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala lahuwa alqasasu lxaq bou dhahay aayaddan waxay nasiijo u taala yidhi aayadda haddaynu ka soo baxnay waxaana la ishaarayaa amarka nabi ciise iyo inuusan ibnullaahi uusan ahaynin jumladaa waxaa lagu adkeeya laam ayaa la yidhi maxaa yeele waa macrifatu qarafayna la yidhi inkaarkooda sida uu shadiidka u ahay ayaana loo yeelahaa la yidhi marka alla wuxuu dhahay ina haadaa midkaa la soo sheegay lahuwa isagu alqasasu khabar weeye alxaqu oo xaqahu dhigaay oo shaka uusan ku jirin wamaa min ilaahin mintaan wa iska sila weeye wamaa ilaahun saas amala ihaaday wamaa min ilaahin ilaah ma uusan aanin buu dhah ilaahay ila allaahu alla mooye ilaahaan alla ahayna ma jira ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala wain allaha allana lahuwa alcasiizu alligi qaalida weeye mulkigiisa alxakiimu alligi falsuuban weeye waxa uusan sancaynayo ilaahna waana afdinayaa oo aan alla ahaynin maxaa yeela ciise ayay ilaah ku sheegaayaan markaasuu dhahay ilaah ma jiro aan allaha oo maaragtay casiiska oo xakiimka aan ahayn ou dha ilaahay allaha alla lahuwa alcasiizu allii qaaliba weeye mulkigiisa alxakiimu allii fal weeye alla wuxuu sancaynaayo shay walba ilaahay subxaana watacaala maxalkiisa iyuu dejinaya fa in tawallow ayuu dhah ilaahay hadday jeestaan nimankan kufaartaa fa intawallow hadday jeestaan ou dhah ilaahay axraluu cani iliimaani iimaanka hadday ka jeestaan oo waxa loo sheegaayo oo nebiyullaahi ciise shanigiisa looga sheegaayo oo waxa saxdaa uu yahay oo looga sheegaayo hadday ka jeestaan fa in allaha allow dha ilaahay caliimun allii ku cilmila weye bilmufsidiina kuwa mufsidiintaa ilaahay caalim ayuu ku yahay waa mufsidiin mufsidiintana ilaahay waa og yahay fa yujaazihim alla waa jaazinayaa marka waxaa meeshaan ku sugan walcu daahiri mawla almudmaraa layidhi daahirka walcigiisa oo markaasi la dejiyo mawla almudmaraa layidhi waxaa macnuu ay tahay ilaahay subxaana watacaala caalim ayuu ku yahay mufsidiinta haddii la yidhaahdo ilaahay waa jeesinayaa jazaa ilaahayna inuu cadaabo weye qul waxaa jira hawdha haddana ilaahay saydka maxamedka ahow yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiyow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelimo u kaalaya kelimadaasoo sawaa'in oo siman baynanaa annaga dhexdayna muslimiinta iyo wa baynakum idinka dhexdiina ahlukitaabka weliya waxaa weeye soo qadaro allaa nacbuda inaanan caabudin ila allaha alla mooye walaa mashruka aanan u shariig yeelin bihi billaahi alla shay-an shay aanan ugu shariig yeelin walaa yastakida uusan ka yeelanin bacdunaa bartayna bacdan barka kale arbaaban rabbi uusan ka yeelanin oo min duuni duunillaahi ilahay qayrkiisa fa in tawallow ayuu dha ilaahay haddii ay jeestaan ow dha ilaahay oo tawxiidkaas ay diidaan faquuluu dhahu dhah ilaahay idinka muslimiintaas ushuduu ka markhaati kaca ahlu kitaabow bianna anagu muslimuuna kuwa hogaansamay oo muwaxidiina inaanahay ka markhaati kaca saasu dhowdha ilaahay marka hadda aayadda aynu meeshaan ka gelayno wax yaraynu kusoo laabanaynaahe laabanaynaah saw waxaa la sheegay isla nimankii nasaara najraan ahay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo maaragtay inuu yimaadeen ayay haddana waxaa la yidhi way ka tageen baa layidhi nabigay u yimaadeen marka hore aanu soo maraynay kabacdi way ka tageen baa yidhi waxay u tageen baa yidhi niman yahuudahay u tageen waxaa dooday marka nasaara nasraanka iyo yahuudi ayaa doodaa la yidhi waxayna ku doodeen baa yidhi sacmiga nebiyullaahi ibraahim nasaara waxay sheegataa layidhi in nebi ibraahim nasraani u ahay oo nasaaro uu ahay ayaguna ay diintiisa haystaan yahuudna waxay sheegteen inuu yahuudi ahay ayaguna ay diintiisa haystaan markaas waxa weeye laba nin ayoo maaragtay xaakimiin ah ayaa soo baxay baa yidhi oo ayaga maaragtay labada qolo ka tirsan ayagoo markaasine waxa weeye qaybihii kaloo yahuudda ahay iyo qaybihii kaloo nasaarada ahay inay la socdaan markaasay usoo xuguntameen baa yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markay nebiga u yimaadeen ayuu nabigu wuxuu dhahay kila alfariiqayni kaadibinuu dhahay labada qolaba si la arka ki mid la arka waxa weye beenay sheegaysaa oo waxa weeye nasaara beenay sheegaysaa yahuudna beenay sheegaayaan markaasay nasaara waxay tidhi maa turiidu ilaa an natakidaka macbuudan muxamedow ma doonaysid waxaad ka rabtaa ha yidhaahdeen inaan macbuud la caabudo kaa dhigano kama takadatil yahuudu alcusayr rabban sidii waxaa yahuudu ay u wada yeelatay cusayr rabbi yahuudna waxay yidhahdeen maa turiidu ilaa an natakidaka macbuudan muxamedow ma doonaysid ilaa inaanu kaa yeelano mooyaane mid la caabudo sida nasaaro ay u wada yeelata masiix rabbi markaasa aayaddaanu soo degtay aayaddaa marka hadda ilaahay wuxuu ku caddaynayaa oo rasuulkiisa uu leeyahay sidaas u dheh waxa weeye walax annaga iyo idinka noo siman aanu isugugu nimaado qolo walba waxa weeye yaysan wax iska sheeganin oo aysan meeshay rabto aysan u ordinin markaasuu dha ilaahi subxaana watacaala tacaala qul waxaa tiraa sayidka maxamedka ahow yaa ahlal kitaabi kitaabka ahlkiisaow ow yahuudiya nasaare weeye oo sida hadda aan sheegayna sababnusuulka uu ayaga ahay tacaalow kaalaya oo dha isu imaada ilaa kelimatin kelimana u kaalaya kelimadaasoo in siman masdar oo bimacnaa mustawin weeye kelimadaasoo sawaayan oo siman macnaha amarkeedu ou siman yahay baynanaa annaga dhexdayna muslimiinta iyo wa baynakum idinka dhexdiina oo ahlukitaabka kelimo oo noo wada simano qof walba waxa weeye laga doonaayo weye haddaan annagu muslimiin nahay iyo haddaa idinku ahlukitaab tihiin weliba usoo qadaro waxa weeye kelimadaas allaa nacbuda inaanaan caabudin ila allah alla mooye marka ilaahay mooyaane cid kale inaan la caabudin qof walbaa laga doonayaa walaa mushrika aanan u shariig yeelin bihi bilaahi alle shayan shay aanan ugu shariig yeelin ta'siid waayo walaa yatakida uusan yeelanin bacdunaa barkayna bacdan barka kale arbaaban rabbi uusan ka yeelanin min duunillaahi laysu kadiis sidaad waxaa weeye idinku axbaarti caalimiinta oo maaragtay yahuudda iyo ruhbaanti cubaadi nasaarada aad ilaahyaalo wada yeelateen hadda waxaa weeye ilaah ka yeelatadaasu waxa weeyaa la yidhi taxliil iyo taxriim ayay waxa weeye u nisbeeyeen baa layidhi min xaysu annahum yansibuuna taxliila wa taxriim waxay u nisbeeyeen baa layidhi taxliil walax la xalilo iyo walax la xarimo iyo wal iqaala min adunuub dembiga oo layska masaamaxo waxyaabahaasay u sameeyeen weye wixii ilaahay uu soo dejiyena ma aysan raacin marka waxa weeye asalku wuxuu ahay agtooda wixii culummadooda axbaarta iyo ruubaantu waxay u xalaaleeyeen amba ay ka xarimaan weye marka hadda sidaasoo oo kalentood ha samayna ayaa la leeyahay fainta wallow ayuu dha ilaahay hadday jeestaan oo tawxiidka ay ka jeestaan faquuluu dhahu dha ilaahay rasuulka calayhi salaatusalaam iyo mu'miniinta ilaahay wuxuu leeyahay nimankaasu hadday diidaan tawxiidkaas waxay u tidhaahdaan ushuduu ka markhaati kaca ka markhaati kaca biannaa annagu muslimuuna kuwa hoggaansamo inaan nahay annagu inaan muwaxidiin nahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu cibaadada ku khasisayno taxliil iyo taxriimna alla aanu u nisbaynayno oo ilaahay qeyrkiisa waxna aysan naga xlilayn waxna aysan naga xarimayn tawxiidkuna sidaasuu yahay sidaa ogaada haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala yaa ahlal kitaabi kitaabka ahalkiisiyow lima maxaybaa baa tuxaajuuna adigu doodaysaan fii ibraahiima nebi ibraahim maxaad ugu doodaysiin walxaal maa unzilat itawraatu tawreed aan la dejin iyo walinjiilu injiil ilaa min bacdihi nebi ibraahim kabacdi mooye oo zaman oo dhawiila u dhexeeyey afalaa tacqiluuna sa u garamaysiin qowlkiina inuu baatil yahay aayaddan kalena waxa weeye markay yahuudi yidhaahdeen ay yidhaahdeen ay soo degtay ibraahim yahuudi waxay yidhaahdeen ibraahim wuxuu ahaa yahuudi ayuu ahay wa naxnu calaa millatii annaguna diintiisi aanu haysanaa nasaara iyaduna waxay yidhaahdeen ibraahim wuxuu ahay nasraani ayuu ahay wa naxnu calaa diini annaguna diinkiisiyaan haysanaa marka hadda intaasba waxba inaysan ka jirin ayaa ilaahi subxaana watacaala uu ka warramaya oo waxa weeye ayaga iyo nabiyullaahi ibraahimba inaysan isku wakti ahayn oo aysan nebiyullaahi ibraahim ayna maaragtay u dhismo sheega karin markaasaa allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiow lima maxaygaa tuxaajuuna adigu doolaysaan fii ibraahiima nebi ibraahim bijacmikum annahu calaa diinikum doodda waxaa weeye inaad sheeganaysaan inuu diinkiina uu ahay walxaal xaal maa unzilat itawraatu tawreed aan la dejin oo waxa weeye yahuuda iska leedahay iyo wal injiilu injiil oo nasaara iska leedahay ilaa min bacdihi nebi ibraahim bacdigiisa mahayna zaman oo dawiila weeye marka hadda waxa weeye markii waxa weeye nabiyullaahi ibraahim uu joogay waxa weeye yidhah wax yahuudiye la yidhah iyo wax nasraaniye la yidhah ma jirin markii waxa weeye labadaas kutub la soo dejiyey ayaana waxaa soo bixiyey yahuudiyada iyo nasraaniyadu markaas ayay timidaa la leeyihi marka maxaad u sheeganaysaa nebiyullaahi ibraahim ood ugu doodaysaan wax fiqigood isku leedihiinba lama arkee sidaasaa ilaahay subxaanahu watacaala dheh ayuu leeyahy rasuulkiisa afalaa tacqiluuna sow maysiin marka waxaa weeye zaman oo dawiila ayaa u dhexeeyey yahuud iyo nasaaro oo hadda yahuudu ay horaysay tawreed soo dejintiisii iyo injiiloo ka dambeeya soo dejintiisii iyo nabiyulaahi ciisa nabiyulaahi ibraahim aan dhihi lahay zamin dhawiil ayaa u dhexeeyey zamin aad iyo aad u fog ayaa u dhexeeyey oo wax markaasi shuqula iskuma laha weeye marka waxooda waa sacadku beena weeye waxaa la yidhi tawreed iyo nabiyullaahi ibraahim waxaa udhexeeyey dhexeeyey ilaaha ku cilmi lehe kun sano ayaa u dhexaysaa layidhi oo zaminkii nabiyullaahi ibraahim iyo markaan tawreed lasoo soo dejinaayo kun sanaa udhexaysaa layidhi waxa weeye nebiyullaahi ibraahim iyo injiilna waxaa u dhexaysaa la yidhi maaragtay laba ah, kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo san shan sano ayaa udhexaysaa layidhi laba kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan sana udhexaysa wax markaasi laysu gey karo oo la dhihi karo waxa weeye waa la sheeganayaa ma ahan laakiin intaas wuxuu u yahuud iyo nasaaro inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku dhibaan oo waxa weeye diinta islaamka ay ku dhacniyaan oo ay ku madax adaygaan intaasay doonayaan ee ayaga laftikoodu ma aha niman arrintaas jaahilka ah caalimiin ayay ku yihiin inaana waxa weeye loo nisbo sheego karin nabiyullaahi ibraahim inaysa u nisbo sheega karin diinulyahuudiya iyo diinu nasraanana waxaa weeye diinu nasaaraane inay macnaha waktigii nebi ibraahim iyo ayagu aysan isu dhoweyn caalimiin ayay ku yihiin laakiin intaas waxay doonayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay cinaad ay ku sameeyaan afalaa tacqiluuna sow garanaysiinow dha ilaahay badlaana qawliku weeye qowlkiina baadilnimadiisa qowl baadil ayaad ku hadlaysaa haa hooy ayuu dhah ilaahay haadaa litambiih weeye antum idinkow dhah ilaahay waa mubtada iduna haa ulaa iyo haa ulaa ulaa'i kuwiina kanow xarfunidaa idana maxduufka ah khabarkina waa sida tan xaajaytum waa doodeenow dhah ilaahay fii maa shay ayaadna ku doodeen lakum oo idinkugu sugnaaday fiihi maaga cilmun cilmi oo idinkugu sugnaaday falima maxayabaa tuxaajuuna adigu doodaysaan fiihi maa shay laysa lakum una idinkugu sugnaanin fiihi maaga cilmun cilmi una idinkugu sugnaanin wallaahu allow dha ilaahay yaclamu waa ogyahay shanigiisa wa antum idinku idinkusa laa taclamuuna ma ogsoonidiin ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala qoladii ahlu kitaabka ayuu ku dhahay ayadoo la laysku daraayo haa hoy ayuu dhah haadaa litambiih weeye antum idinkow dhah ilaahay haa ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwiina kanow xaajastum waa doodeen odha ilaahay fii maa shay ayaad ku doodeen lakuma u idinkuu sugnaada fii bihi maaga cilmun ogaal waxa weeye amarka nabi muuse iyo nabi ciise waxa weeye ogaal baad ku leedihiin sheegashada aad sheeganaysaa inaad diintoodii aad tihiin ogaal baad ku leedihiin falima maxaydaa tuxaajuuna adigu doodaysiin fii maa shay laysa lakum oona idinkuu sugnaanin bihi maaga cilmun cilmi oo shaniga nebi ibraahim ah wallahu alla yaclamu waa ogyahay shaniga nebi ibraahim wa antum idinku salaa taclamuuna ma ogsunayn odha ilaah marka casharkeeni intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu